iyo waxyaabaha dembiyada waaweyn sheegid la sheegayuu baabkan u baab yahay caawa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa weeyaan howlahaas ku saabsan muxaarabada iyo dembiyada weyn iyo sidoo kale qofka muuminka ah dhiiggiisa xilli uu bannaanaan karo iyo qofka muslimiinta kala geyna oo wadajirkooda baabi'ina xukunkiisa ayaan insha allahu ka hadli doonaa biidn illah axaadiis soo aroortay biidn illah caza wajal baabu dikri اkabaa'iri dembiyada waaweyn sheegin la sheegay uu baabkan u baab yahay kabaa'irta toddobana waa lagu sheegay toddobaatanna inay u dhow yihiinna waa la sheegay laakiin inta imaamka uu axaadiista ku soo arooriyey ayaan insha allahu mari doonaa xadiidka afar kun iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa xadiid saxiix weeyaan qaala alimaamu nasai alay ramt lah abarna isxaq ibrahim alxandali wa iqatun xaafidun xuja iqatun habtun xujatun faqiih qaala ambana baqiya baqiya ibn waliid waa taqaanaano waa saduuqun kaiiru riwaaya ma garatay atadliis can اضucafaa baqi ibn waliid weeyaan qaala xadaanii baxiir baxyaru ayaa idiin qoran adinkaan filaya baxiir weeyaan baxiir ibnu saciid baa idiin qoran baxiir ibnu sacdin weeyaan sacdin laysa saciid baxiir ibnu sacdin alkilaaci waa iqaة tabt can khaalid ibnu macdaan alkilaaci waa isna iqaة caabid yursilu kaiira ana abaa ruhmin ninka loo yaqaan abuu ruhmin asamaciya ahaa ninka abuu ruhm asamaci la yidhaahdo ninka isaga ah saxaabi weeyaan saxaabi ma ahan ayaa laisku hayaa laakiin waxaa weeyaan sida saxiixa waa inuu mukhadarm yahay oo islaamnimada uu soo gaaray nabiga isagoon rumaysneen sala allahu calayh waali waslm amaba u islaamay nabiga uusan la kulmin nabiga uusan la kulmin mukhadram weeyaan waa iqa ninka isaga ah abaarahum xadaثahum wuxuu sheegay ana abaa ayub alansaari abuu ayuub alansaari waa ninka ugu horreeyey oo nabigeenna calayhi الsalaaة salaam ku guulaystay inuu adeego markuu madiine soo galay oo alaabtiisii qalabkiisa inta la booday kadibna meel dejiyey ilaa nabigeena guryo ka dhisanayey uu nabigeena martida uu ahaa calayhi الsalaam abuu ayuub alansaari magaciisa waxa la yihahda khaalid ibnu zayd khaalid ibnu zayd ayaa la yihahda alansaari xadaثa wuxuu u sheegay ana rasu rasuulka sal sl qaala rasuulkan inuu yidhi man qofkii jaa yimaado yacbudu caabuday allah alla weyne subxaanahu wa tacaala qofkii allah uu yimaado maalinta qiyaamo isagoo allah caabudaya kow walaa yushriku bihi shay-an waxna aan la wadaajinaynin walaa yushrik aanan la wadaajinaynin bihi alla weyne shay-an waxna oo yuqiimu ogaa salaada salaada oga wa yu'ti zakaata zakadana bixiyo waijtaniba alkabaa'ir dembiyada waaweyna ka fogaado kaana lahu ljanna kaana waxaa usugnaaday lahu isaga aljannatu janna usugnaata weeyaan saasuu nabigeen alayh salaa slam marka bal iska fiiri qofka tawxiidkii uu la imaanay shirki uu iska ilaaliyey tan labaadna salaadii wuu tukaday soonkiina wuu soomay tan saddexaadna wuxuu iska ka fogaaday kabaa'irtii iyo dembiyada weyneedoo dhanna waa ka fogaaday oo ribadii iyo zinadii iyo naf muslim gooynteedii iyo wixii u weynaa dhan wuu ka fogaaday waijtanibu اkabaa'ir kabaa'irtana ka fogaado kaana lahu aljanna jannada alla marka ilaahay uu siinaya subxana wa tacaala fasa'aluuhu markaasay wax ka weydiiyeen nabigeena calayhi salaa slam can kabaa'ir dembiyada weyn waxay yihiin dembiyada weyn kabaa'irta kuway ahaayeen qaala wuxuu yidhi alshraaku billaah allaweyne oo wax lala wadaajiyo weyaan iyo wa qatlu nafsi naf dilitaankeed almuslimata ee muslima walfiraaru carar laga carara cadowga iyo gaalada laga carara yowma azaxfi maalinta laisku siqi oo muslimiintii gaalada si xaq eh, ah ay u jihaadaan oo loola dagaalami maalinta qofka inuu mxuu aha garabka muslimiinta ka baxa dembiyada weyn ay ka mid tahay yuu nabigeen le sala allahu calayhi waali waslm ikhwan ikiraam masalada koobaad waa alshraaku billaah waa masalo aada weyn dadkana marna aad baa looga hadli jiray marna ayadaaba tawxiid ahayd mar hadda aan joognana waxaa weeyaan way soo yaranaysaa soo maadan garin roobka mar ayuu aada u da mar abaar ayaa la joogaa marna roobka aada u di marna waxaa weeyaan roobkii wixii uu soo saaray ayaa waxay bilaabayaan inay qalalaan oy muxuu ahaa jaallo jaallo noqdaan kadibna caddaadaan oy baaba'aan tawxiidka marka intaan soo gaarnay oon cumrigeeda leenahay iyada oo shirkiga uu tawxiid yahan soo gaarnay meelo badan oo dadka ka mid ah ashirku watawxiid nafsuhu haddaad shirki la imaado in tawxiid la imaado kale tusaalaha muxuu yahay ilaahay keligiis in la caabudo lana tuga waa towxiidka an icbudu llaha maa lakum min ilaahin غayruhu ilaahay caabuda oo ilaahay tuuga oo ilaahay keligiis muxuu ahaa cibaadada siiya maa lakum idinma sugnaanin oo lidinma ogola oo idinkama ansaxaysa min ilaahin macbuud hayruhu oo alla ka soo haray ilaahay cid ka soo hartay oo cibaadadiisa lidiin ogoliya ma jirto saas iyada ah ambiyada ilaahay baa la imaadeen laga soo bilaabay nebi nuux ilaa nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam intaas waxay la imaadeen an icbudu llaaha maa lakum min ilaahin hayruhu intaasay la imaadeen annaga waxaan soo gaarnay oo ragga qaar halkan fadhiyana ay markhaati ka yihiin o ay soo gaareen in wax alla wixii baadi ahoo lumo ama wax alla wixii musiibo ahoo culays oo yimaado ama xanuun ha noqdo ama baqdini cadow ha noqoto ama xoolo lumay oo nafiis oo qiimo badan ha noqdeena in aan lala aadaynin ilaa aabba iyo awow iyo ayey iyo sheekh kore xitaa kuwa kore oo sheekh cabdilqaadir jaylaani iyo meelihii kore laga soo teg waa laga soo degay markii dambe nin walba waxaa weli u noqday aabbihii iyo awowgii hadduu aday dhinteenba sharti waxaa inay nafta ay faaruqday aabbahay hebel hebelow haddii aad baadida ii soo celiso xuskaaday aan bixini ay isoo celiso ma garateen sharadkaas ayaan kuu geli ma la soo gaaray arrinta ayada mis lama soo gaarin akhyaaray xashiray ya axsanta ah, nacam marka waa abaarta la soo maray abaartaas noocaasa la soo maray ciddi ka hadashana oo warkaad soo qaadana bidci weeyaan dila ay jawaabtaas bidci waa dila absharbacad le abshir nuur farax ilaahay subxaana wa tacaala janno ha ugu bishaarayo ayaa kelimatu atawxiidka ku difaacay carabkiisa oo shirkiga ku burburiyey carabkiisa gabaygii aad taqaaneen oo qiimaha badnaa oo tawxiidka ahaa oo weli mar maruu iska dhigi qolyahan shirkiga difaaci iyo ilaahay keyrkii in la tuuga marna uu iska dhigi dadkii muxuu ahaa tawxiidka difaacay markaas isaga isi jawaaba laba qof iska dhigi xataa codkiga uu kala duwi waad ogeydeen wii la maray dhagaha rag rag baa dhagaha laga jaray hadda qaar halkan joogo dhegta waxaa jirta ay go-anta kow oo loo gooy muxuu ahaa war waxaan qabrigan aad tuugaysaan dhaafa maya rab way joogaan marka ikhwaani abaartaasa la maray abaarta waxaa ka dambeeyey in aaran iyo roob iyo barwaaqo iyo tawxiidkii oo muuqda oo bannaanka yeeli aada imaado oo ilaahay keligii la tuuga oo qofka inuu ilaahay keyrkii tuuga ay noqoto ceeb ay noqoto dulli ayaa haddana la soo gaaray waad ogeydeen waadna soo gaarteen haddana waan joognaa alxamdulilah qayb badan oo ka mid a ah. hadda marka beryahan waxaa soo bilaabatay geedka markuu qalaali raba mxuu aha roobka markuu yaraado oo guga intuu dhammaado muxuu ahaa ragaalka ama dayrta qaybaheeda daba la gaaro waad aragteenoo geedaha way soo cadaanayaan soo maaha ya axsanta jaalla soo geli hadda marka tawxiidkii iyo ilaalintiisa jaalla soo galay meela aan naga fogeyn nairobi gudaheeda ah ayaa ilaahay kayrkiis toos loo tuugaya weli microfon lagu tuugay yaa sheekh cabdilqaadir adkhilna yaa abaa bakr aljanna yaa cumar adkhilna aljanna yaa cuhmaan adkhilna aljanna yaa cali adkhilna aljanna warka asaga weligeed ma maqashana microfon laga leey nairobi gudaheeda annagaa maqalna waayahay waxyaabihii laga soo tagayood ogeydeen oo shirkiga caddaa iyo qubuurtii la tuugayo la baryahay iyo shuyuukhdii ayaa hadda dib loo bilaabayo boorka laga afuufaa baktinooleys ma maqli jirteen baktinooleys ala wadaa mambaasaan hadda ka imaaday oon xalay habeennimo ka sahoyday masaajidka bartamaha ku yeela bartamaha magaalada ku yeela bondeni meelaha ugu fiican oo laamiga saaran ayaa wejigiisa qabriga ku yeelay toos ah oo laamigoo saarayn saas qabri intaas leega ku yeelay oo weliba cagaaran ayaa qabriga qiblada mixraabkeenna oo kale ma ahan xitaa yardaraf iyo ha u fahmina waa meesha imaamka allah akbar u leey halkaas u yeelaa ya magaciisa ma aqaan ya osi osi osi <laughs> osi waxaana war waxaa lagama bixin kara miya war ilaahay war dadkaasoo dad muslimiina maahan ya marka waxaan kala jeedaa shirkiga marka dib baa loo afuufaya hadda waxaan arkayay ziyaarada sheekh hebel hebel oo xamarka dhacaysa ani ma aqana sheekh uu yahay sheekhaas oo universal t v intay soo muxuu ahaay soo kaafargareeyeen kumanaan ay taagan yihiin waxaan arki jiray ayada oo muxuu aha xamar siddeetan iyo sideed iyo siddeetan sagaalka intay dowladda dhicin ka hor markaa xebta ka ahanay qabriga sheekh uweys oo yahaya marka la aada idaacadda aad taqaaneen oo raadiya muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga kacanka soomaaliyeed laga dhawaaqo o laleeyahay muxuu ahaa mwaa bambixi ziyaarada waa mxataa sidii xajkii oo kale waa xajka soo ma lahan in mina iyo musdelifa iyo waxaa weeya carafaat iyo mashaacirta la kala sheega habeen hebel waa bambixi ziyaarada habeen waa dhafarkii ziyaarada saas weeyaanka markaasaa wax alla wixii baabuur ah oo ama basas ah ama wax alla wii baabuurta gobollada aadi jiray oo oo muxuu aha siizooyadii laga keeni jiray laga keeni jiray carabaha oo alwaax ahaan jiray ayaa boqolaal loo fuulaya boqolaal boqol ya sheekh ya axsanta markaasaa la bixi axsanta aan soo gaaray ha markay dowladda dhacaysay soo sagaashan iyo koga may ahayn shaqada way socotay shaqada way de meesha maasha boog tahay nin ninna dee bilawgeedii hore aan la joogay a ay noqotay dawlus marka waxaan kala jeedaa ikhwan kiraam meeshaas marka waxaa ka dhacay shirki caadi ah oo cibaadadii awhaanta la caabudayay ayaa sheekh eh, uweys caleyh raxmat ayaa laga dhigay in la caabudo oo diin laga dhigay shirkiga yaa marka wuxuu noqon tawxiid qofka hadlana bidci saraakiisha saraakiisha dowladda iyo waxaas kulli waxay ahayd waxay taageeraan horta qodobkaas qodob uu ahaa wix ayaga hadda la afuufaya ikhwan kiraam wixyaa la afuufaya oo hadda dadkii waaa rabaa waxaa laga yaabaa dadkii ayaga ahay oo hore ilaahay baa la jirtaa wuxuu yeelay asay u taallaa laakiin inta dacwada ay hadda ay hana qaaday oo hawshaas qubuurta la caabuda iyo beladaas ee shirkiga ummadda laga celiyey dad badanaa dhinteen oo tawxiidka qaatay khayr badanaa loo rajaynayaa dadkii badbaaday oo naar ka badbaaday oo shirka ka badbaaday ayaa min jadiid ah, mxuu ahaa haddana lagu soo qubi rabaa ikhwan ikram arrinkaas arrin dhiilala waa xaqiiqatan aad baan ugu xanuunsaday markaan arg universal t v oo kumanaan kun oo weliba dad kitaabo weyn wata culimo ahoo garki intaas uu leegyahay ay hor socdaan oo la waraysani may maaqan ya sheekh sheekh xuseen wuxuu le darsiga noo wada laga dhaafay arrintiis waxaa weeyaan ikhwaan kiraam maqsuudka shirkigi waa soo bilowday shirkiga dibaa loo soo afuufayaa marka shirkigaas ha laga hor shirkiga ha laga hor maalintii sideetameeyihii sida dacwada loo wadayo tawxiidka bes looga hadli jiray hadda waajib waa tawxiidka iyo fisq ha laga hadlo altawxiid walfasaad alakhlaaqi oo social media horkac u yahay waana iswadaano ashahwa shubha ashahwa washubha shubhadana waxay keenaysaa qofka shirkiga kuridi iyo waxaa wey bidca shahwadan waxay kuridaysaa qofka muxuu aha beladan iyo imtixaanka marka labadaas cudur aan la dagaalano kow haddii qofka waman yushrik biاllaah fakaأnamaa khara min الsamaa waman yushrik biاllaah fakaأnamaa khara min الsamaa qof cirka ka soo dhacay ayuu la too yahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacala qofka shirka la imaado janno ilaah uu ka xaaraan yeelay waman yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar xaaraan qof mushrik janno ilaahay ma galaayo walaa yadkhuluuna اljannata xataa yelija اljamalu fii sami اlkhiyaar hala ekaado muxuu ah duubkiisa hala ekaado intaas tusbixiisana muxuu maroog hala ekaado hadduu marba shirki qof ku dhaca wejigiisa muxuu ah ha noqdo gaatir ha noqoto si uu sujuuday haddii marba qofka uu shirki ku dhaca ood mushrik yahay janno ilahay xaaraan ka ta abad alabadiin naaru ku waaraya waxaasaa la yaraysanaya oo laqoqosli oo xoolo la gawrici oo idaacado loo yeeri oo wax caadi loo arki oo isna caadi waa lalehi ikhwaani marka masaladaas sharkiga yaan la yaraysanin shar kastana waxaa weeyaan si tartiib ay ku bilaaban hadda social mediahan iyo balaayadan iyo adduunkan isqaawiyey oo balaayoobay tartiibu bil hadda waxaa arkay oo usbuucan hadda saddex bir gudahood faruuriya aad u malaynaysa faruuri shaydaan ma aragteen gabdhihii cirbada inta loo qaatay faruuriyaha laga durduray faruurta waa godantay oo sanka qarinaysaa tan waa godantayna waxaa wey ilkihii oo marka ad umaynaysa meyd dhintay dhowr beri ka hore yacni xaalad aadan tawaqucayn waa akhlaaq yani baaba-ays oo weliba la xayeysiina kuwa daba taaganoo microfoon loo wato marka ikhwaani meeshaan waardiye annaga waa naxnu alxuraas diintan cid kale u maqan ma laha adinka halkaan fadhiyo inta maqlayso iyo dhammaanteen xuraaska diintan diintan ilaahay subxana wa taala loo gurmada haddii ay dhec weyda sooma waxaa dhacaysa sunnatu istibdaal in waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala uu annagana bedelo oo ummad kale uu nagu bedelo wain tatawallow yastabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum waay o ana rasul rasulka sal qa rasulkeen wuxuu yidhi man jaa qofki yimaado oo yacbudu caabudaa allah alla weyne walaa yushriku aan la bihi isaga shay shay wa yuqiimu salaat salaada oga wa yuuti zakaat zakada bixiyo wajtanib alkabaa'ir kabaa'irtana ka fogaado kaana lahu ljanna janno ayaa u sugnaato oo ilahay uu subxana wa tacala ilahay baan janno weydiisanayna subxaana wa tacaala fasaluhum can alkabaa'ir kabaa'irtay wax ka weydiiyeen faqalu fi ashraaku bilah alla weyne wax lala wadaajiyo iyo wa nafsi naf oo la dil almuslima ee muslima iyo walfiraaru cararta laga carar yowma azaxfi maalinta zaxfiga waxyaabaha aan la yaabay hadda aan soo arki waxaa ka mid aha weligiin miyaad aragteen salaad marka la aqimaa ka hora lagu bilaaba xatra salaad inta bedelka la aqimi lahaa oo muxuu ahaa allahu akbar allah weligiin meel ay ahaataba ahaato salaad wax ka laga hormarina aqiimtaan miyaad maqasheen ama aragteen ama aadaan laga hormarina ya wax xatra laga hormarin xatra ya war markuu aqibitaanka dhammeeyo ood ka baxa soo salaada abaakbar irtimayn haddana wuxuu galaa bad kale salaaddii ma la salaad noqsaday ayada taas markaa kabaad qaadanaysa waaba tagtay markaasi waaba tagtay markaasi laakiin inta ka horaysa salaad intaan la xihin ka hor lagu cadaabi ikhwaani marka ummaddan meelay u socoto lama oge waxaad yeelaysaan nin walbow garuunkaada soo qaada diiniga ah oo nabar kalama joodo waxaan kala jeedaa inaad diintan difaacdo ood u taagnaato ood wakhtigaaga geliso ood cilmigaaga geliso caqligaaga geliso ood waxaa weyaan xataa geliso in lagu daqro haloo diyaar garooba haddii kale wallaahi waxaad arki doontaan meel walba oo bidca iyo shirki ummadda ay wada qaadatay balaa daba socota shaydaan baa caawini xufat innaaru bishahaawaat waay xadiidka afar kun iyo tobanaad waa xadii saxiix akhbarana moxamed ibn cabdillah alsancaani wa iqatu xaafid qala xadana khaalid xadir ujaymi wa tabt qala xadana shucba imaamki can cubaydillahi ibn abi bakr ibn anas ibn malik waa can anas bn maliki khaadim rasul lah sal slm an nabig nab ur sl sl qal nabigeen inuu yidhi xa xadiidku taxwiiliyey wa anbana isxaq ibn ibrahim alxamdali qaala anbana nadr ibn shumayl almuzani wa iqatu dabt qaala xadaana shucba waa imaamkii can cubaydillahi ibn abi bakr ibn anas ibn malikin waa iqe qaala wuxuu yidhi ubaydla cubaydullah samictu waxaan maqlay anasan ibnu malikin ayaan ka maqlay radia allahu tacala arda yqul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yir sl slm alkabaa'iru kabaa'irta الشhirك bالlah all weyn wa la wadaajiye o iyo cquuqulwaalidayn labadii muxuu ahaa ku dhashay ama labadii muxuu ahaa waalidka ahayd oo lagu casiyo iyo wa nafsi naf oo la dilo iyo wa qowl الzuur iyo hadalka beenta iyo markhaatida beenta ah intaas iyada ah waxaa weeyaan waa kabaairta ayuu nabig sal slm waa qaybo ka mid kabaairta xadiidka afar kun iyo ko iyo tobanaad xadii صaii akhbaranii cabda ibnu cabdiraxiim almarwasi waa saduuq qaala ambana annadr ibnu shumayl waa iqatu tabt qaala ambana shucba wa imaamka qaala xadaثana firas firas ibnu yaxya alhamdani waa saduuqu rubama wahim qaala samictu ashacbiya caamir ibnu sharaaxiil الشhعبي الhمdاني الكوفي wa ثiqة مشهور فقيه فاضل عن cبد لله بن cم الcاaص رضي الله تعالى عنهما عن النبي nبg nabgen وxuu yihi الكبائر كبائرta الإشhراaك بالله alweyn wa la wadaajiye weyaan iyo cquuq الwaalideyn labada waalid oo lagu caasiyo وqتل النفس nafta oo la dila واليمين الhamuus iyo dhaarta qofka naarta tiimbinaysa iyo dembiga اليمين الhamuus nabigeen muxuu yihi sل sلم إذا وaqع الذubaaب في iناءi أحadiكم falyakmishu soo maha haddii uu taksi kaaga dhaco waalkaaga iyo aad wax ka cabaysid ha la tiimbiyo soo mahayn maxaa yeeley fa ina fii axadi janaxayhi daa'an wa fi laakhiri dawaa labada garab mid ka mid wuxuu ku wataa cudur oo jaraaiima budka ah midda kalena waa weyaan wuxuu ku wataa jaraaiintaas jartoma kalo iyo mxuu aha iyo oo daawo ah kadibna hal gara buu kor u qaadaya dhinac marku mid buu kor u hayni xaasidnimadiis intaasoo meesha ku baktiyey marka hamuus marka qofku waxay tiiminaysaa naar waa tan xaqa adiga alla inaad ku goosani oo xaq uusan qof kalena ad ugu goyni waxaa weeyaan waa shahaada zuurka alyamiin alkhamuus qofka naarbay tiimbini dembi ay tiimbini sidaa weyaan taana waa kabairta ka mid tahay waad aragteenoo marka mararka qaar waa laisku haysta markhaati beenaad ayaa la soo raadsanay o lacag la siini kuwa waxaad arkaysaa maxaakimta ag taagan oo waxaa weyaan ma inay markhaati furaan bes u taagan oo xer la siiyo ayaaba jiraba oo shaqo kaleba aan aan lahayn maxaakimta ay ag joogaan waa markhaati furayaan lacagaa lagu siini allahu akbar ishtarow biaayaati illaahi amana qaliila atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr xadiiskii afar kun iyo toban iyo labaad waa xasan weeyaan qaala aimam النasai alي mat abarna alcabaas ibn cabdilcaظiim alcambari wa iqat xaafid qala xadaثna mucaad ibnu hani alqaysi wa iqat qala xadaثna xarb ibn shadaad ilyashkuri wa iqa qala xadaثna yaxya bn abi kaثيir wa iqat tabt yursil ydlis can cabdilxamiid ibni sinaan alxijaazi اlmaki wa maqbuul can xadiiثi cubayd ibn cumayr alleyثi ninkaas xadiidkiisa xilliga nabigan ayuu dhashay siduu sheegay alimaam muslim inta kalena waxay leeyihin maya waa taabici kabiir ah raximah llah wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cubayd ibnu cumayr annahu isaga xadada wuxuu u warramay abuhu abiis abihi waxaa weeyaan waxaa u warramay anahu isaga xadada waxaa u warramay abuhu abihi abihi waa cumayr ibnu qataadat aleyfi waa saxaabi jaliila radia allahu tacala ardah wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yidhah cumayr ibnu qataada min asxaabi اnabiy sala allahu calayhi waali w nabiga saxaabadiisa ayuu ka mid ahaa oo biladaas suxbada ah ayuu lahaan jiray ana rajula nin baa qaal wuxuu ya rasul rsulka allow malkabaa'iru dembiyada weyn maxay yihiin qaal wuxu yidhi hunna iyaga sabcun waa todoba acdamuhunna waxaa u weyn ishraakun billaah alla weyn wax lala wadaajiyo ayaa u weyn iyada aanan ka noqosho lahayn qofki inuu tawxiid qabsado waa gooni iyo wa qatlu nafsi naf in la jaro oo la gooyo bikayri xaqin xaq la-aan iyo wa firaarun carartaan yowma zaxfi maalinta iska horimaadka iyo iska sakitaanka oo gaalada iyo cadawgooda ay muslimiinta iyo cadawgooda ay iska hor imaadeen qofka inuu cararo od garabka muslimiinta ka baxa iyadna waxay ka mid tahay waxyaabaha weyn weeyaan baabu dikri acdami dembi dembikao dhan weyn sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay baabu dikri acdami dembi dembi kan weyn sheegin la sheegayu baabkan u baab yahay dembi kee weyn waa harkigi shaki ma laha wakhtilaafu yaxya wacabdiraxmaan iyo yaxya ibnu saciid hahay iyo wa cabdiraxmaan ibnu mahdi weeyaan khilaafka ay isku khilaafeen calى sufyaan sufyaan الthawri markay wax ka warinayeen khilaafka ay isku khilaafeen fii xadiiثi waasil waasil xadiidkiisa oo can abi waa'il abu waa'il oo shaqiiq ibnu salama uu ka wariyey habkay u wariyeen khilaafka ay isku khilaafeen oo can cabdilaahi ibni mascuud ay ka wariyeen intaba caddayn la cadayo baabkan u baab yahay khilaafka laga warrama muxuu yahay muhimaddu waxaad ogaataa dikru acdami dembi dembikan weyn sheegitaan la sheego qaybtan marka muxuu ahaa dambe oo khilaafku waxaa weeyaan mid wuxuu soo geliyey camar ibnu shuraxbiil ayuu soo geliyey midna sooma gelinin oo ruwaaddu ku daray midna kuma so darin intaas way farqi ikhtilaafi la sheega waa intaa wax kale ma waaya xadiidka saddex afar kun iyo toban iyo saddexaad waa xadid saxiix akhbarna moxamed bashaar wa bundaar waa iqat qaala xadana cbdiraxman mahdi waa imaamkii qaala xadana sufyaan thawri waa imaamka kale an waasil waasil ibnu xayaan alaxdab ayaa la yihahda alasadi alkuufi waaiqatun tabt can abi wail shaqiiq ibnu salma shaqiiq ibnu salma waaiqatun eh, faqiihun habt oo mukhadram ah can camr ibnu sharaxbiil camr ibnu sharaxbiil waxaa weeyaan abu maysra alhamdani alkuufi waaiqatun caabid mukhadram can cabdillaah ibn mascuud radia allahu tacala an arda qal wuxu abdillah bn mascud qultu waxaan ya rasul rsulka allow ayu dembi dembi kees kiiseeba acdamu weynaan badan qaala wuxuu yidhi an tajcala waa inaad yeesha lilaahi alla weyna niddan shariik iyo mid lalbarbar dhigo wa huwa alla weyna khalaqaku ku umay dembi kan u weyn ma rabtaa inaad ogaato waa inaad alla barbar dhigto nid mid isaga aad barbar dhigayso ama marka ayada asaga aad la ekaysiisid oo waa siman adhahdid ama habay yaraatay walow quraanjaba ha noqote uu la wadaaga adhahdid mulkigiisi iyo tasarufkiisi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka allihii ku uumay inaad wax la wadaajiso waa dembikan u weyn qultu waxaan idhi uma maada kadib maxa ku xigan qaal wuxu an taqtula waa inaad disho waladaka carugaada khashyata an yacama macaka inuu kula quuto adoo ka baqi khashyata imlaaq waa faqri baad ugu baqaysaa qultu waxaan idhi uma maada maxaa ku xiga qultu waxaan idhi uma intaa kadib maada maxaa ku xiga qaal wuxuu yidhi an tuzaani waa inaad ka zinaysato bixaliili tajaarika jiraankaaga xaaskiisa inaad ka zinaysato acuudu billaah nacuudu billaahi min azina wamaa qaraba ilayha taana khatar weyaan lanna qofka jiraanka ah xaq wuxuu le khaas ah. xaq gooni ayuu leeyahay walaalka ahaan amaba waxaa weeyaan ayaad ula laqanta ka darana la rabaa ka daran nabigeena calayh salaa slam wuxuu leeyahay maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwariuhu jibriil inuu ii dardaarmo jiraanka oo nabi maxamedow jiraanka nabi maxamedow jiraanka nabi maxamedow sal la slm jiraanka inuu yihahdo kama zuulin ilaa aan ka malayo inuu isdhexashiin doono o dhihi doono labada jiraan ha isdheleeno jiraanka marka aqiisa ad waati da qurba xaqahu ayad qur-aankeed ii sheega wljaari di lqurba wljaari junuub marka jiraanka xaqiisa caadi maaha qofka jiraanka dhibana janno ilaahay magal naar ayaa u waajibay siduu nabigeena cadiy sala allahu alayh ali waslm marka maadaama lisku dhow yahay oo la kala fogeyn oo lisbarani oo lisdhexgeli oo ninka qofka jiraanka qofka kale jiraanka uu qaadani walaalkiisa oo kale oo dan walba aad xaggiisa iskama saaray xabshaan insaa tacbiir dhankiisa maba dabaylaa kaa soo ma dhahay haddii marka aad ka faa'idaysato arrintiisii markaas khatar weeyaan halis marka dembiyada aadka u weyn oo khatarta riwaayo waxaa jirt soo aroortay ninka saas yeela maalinta qiyaamo camalkiisii oo dhan ayaa la hordhigi salaad noqotaya tawxiid noqotaya soon noqoya zaka noqotaya dakir al noqoya quraana camalkiisii o dhan ayaa lasoo dhigi qaada allahi marka intaanad ka qaado xitaa qayb ka qaado ama dembiga lagaa galay ma ahan kulligiisuu qaadani ka warrama ikhwani kram soo halis maahan nasal allah salaam alcaafiya waaya xadiidka afar kun iyo toban iyo afaraad waa xadii saxiix akhbarana ama xadaana camar ibn cali alfalaas وثiqة xاaفظ qال xadثnي أحمد سعيد الطاn qال xadثna سفyاn الhwrي qال xadثnي waصل waصل can abi waئل abu waئل ayuu ka wariyey abu waئل marka mujeedan kadibna can cabdالlahi buu ka wariyey meesha mxuu ka saaray cmr iبn شhraxbiil ayuu ka bixiyey saas weeyaan la socda intaas waa khilaafka uu sheegay wax kale maaha qaala wuxuu yidhi cabdulahi ibn eh, mascuud qultu waxaa ya rasu rasuulka allow ayu dembi dembi kiiseeba acdam weynaan badan qaaluu i an tajcala waa inaad yeshi lilah lweynidan shariik wa khalaqaka isagoo ku umay qultu waxaan idhi uma ayu makadabina maa ku xiga qal wuxu ihi an taqtula waa inaad disho waladak canugaada min ajli an yacama macaka inuu kula quuto darteed adoo ka baqi kii hor waxay ahayd an taqtula waladak khashyata an yacama macaka min ajli an yacama macaka dilkii waxa kugu xambaara inuu kula quuto kacararaad ka cararayso weyaan qultu waxaan idhi uma ayu kadibina waa ku xiga qal wuxu ihi uma an tuzaani waa inaad ka zinaysato bixarri jaarika xaaskiisii aai xadiidka afar kun iyo toban iyo hanaad waa xadis saxi maa qablahu xadiidka waa daciif laakiin axaadiista hore ayuu saxiix ku noqonaya akhbarana cabda ibnu cabdillahi alkhuzaci waa iqa qaala ambana yaziid ibnu haarun alwasiti iqat mutqin cabid qaala ambana shacba imamka an caasim ibn abi najuud waa caasim ibn bahdala ibn abi najuud waa saduuqu lahu awhaam imaamu fi lqiraa'a weeyaan can abi wail eh, abu waa'il can cabdillahi qala uri saaltu waxaan weydiya rasul lah baan weydiy sal slam ayu dmbi dmbikiisaba acdamu weynaa badan qaalu ashirku shirki weyaan shirkiga ayuu qeexaya marka muxuu y shirkiga an tajcala lilaahi niddan alla weyne inaad wax la wadaajiso waxay dhihi jireen gaalada waa taqaanaan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk intaas way dhihi jireen la socda gaaladii qureysheed oo ahlunaarka ilaahay u waajibiyey oon janno inaa gelayna uu rabbi cadeeyey inay islaamaan mooyane waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk waan ku ajiibna rabbi ajiibitaan dabadiga ajiibitaan labayka ku ajiibni laa shariika wadayna laka adig kuma sugna intaas way dhihi jireen maxay ku dari jireen ilaa shariikan huwa lak tamliku wamaa malak mid yar oo tacbaan oon dheef lahayn oo shariik ah oo waxba aanan milkinin adig asaga wax yarood milkiya oo ifticulkaas yariya iyo isagaba adaa milkiyey intaasay ku gaaloobeen la socda ma garateen barax ayaa laga waayey qadiyadda waan dukana maaha qadiya tawxiid ayaan laa ilaha illah dhihi maaha qadiyadda waxaa weeyaan waa inaad tawxiid barax la imaado man man camila camala ashraka macya fiihi hayri taraktuhu wa shirqahu qofkii camal sameeyo camalkaasna wax habay yaraatay walow cirbadba ha noqote wax cun iigu daro aniga oo cid kale ila wadaajiyo isaga iyo shirkigiisa waa iskaga tagayu rabbi le subxana wa tacaala ikhwaani marka masaladaas aad aan ugu baraarugsanaan waaya shirkiga marka wuxuu leeyahay ashirku shirkiga waxaa weeyaan an tajcala waa inaad hesho lilah lawey nidan mid waday ah iyo mid asaga u dhigmo ama wax un la wadaago waan tuzaani inaad ka zinaysid biali jaarika jiraankaada xaaskiisa oo xalaashu ahayd wa taqtula inaad hesho waladaka canugaada makhaafata alfaqri baqid aad ka baqaysa faqiirnimo an yakula macaka inuu kula cuno uma kadibna qara cabdulahi wuxuu akhriyey ibn mascuud radia allahu ta arda wاladiina kuwii iyo akhyaartii laa yadcuuna aanan la baryaynin oon la caabudayn maca allah alla weyna la jirkii ilaahan ilaah ilaah macnaheeda maxay tahay khaaliq bas ha u fahmina waa macbuud waa mid la caabudo aakhara ee kale kow walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allah ila bاlxaq walaa yaznuun waa sifaadkii muxuu ahaa ahlu الraxmaan iyo niminka la dhihi jiray cibaad araxmaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i hada khaطأun habka habka loo wari riwaayadan gef baa ku jiru leeyahay waالsawaabu sida saxda ah alladii qablahu waa xadiidka hore habka loo wariyey riwaayada oo ahayd camar ibn cali fallaas yaxya sufyaan waasil uu ka wariyey waasillo abi waail cabdullahi uu ka wariyey saasaa sax ayuu leeyahay kow waa xadiid yaziid yaziid xadiidkiisana hada kan khaطan waa gaf weyaan oo yaziid ibnu haran waasite habkaad u wariyey khalad baa ku jiro inamaa huwa waasil meesha uu muxuu ahaa ka dhigay caasim ibnu bahdala bahdala uu ka dhigay waa waasil ayaa ku jiro wallahu aclam saa weeyaan laakiin xadiidka matnigiisa axaadiista hore ayuu la tooyahay oo ashkaal kuma sugno waa un muxuu ahaa howl eh, ku saabsan sanadka baabu dikri maa yaxilu bihi damu اlmuslim baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay yaxilu bihi uu ku xalaal noqdo damu lmuslim qofka muslimka dhiiggiisa muxuu xalaal ku noqdaa sheegitaan la sheegay qeexitaan la qeexiyo baabkan u baab yahay xadiidka afar kun iyo toban iyo lixaad waa saxiix akhbarna isxaaq ibn mansuur التميمي النيسابوري المروزي وثقة قال حدثنا ثقة ضبط طبعا قال أبان عبد الرحمن المهدي وإمامك عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن عبد الله بن مرة الهمداني وثقة عن مسروق بن أجدع وثقة فقيه مخضر بن عابد can cabdillahi bn mascuudi radia allahu tacala canhu arda qala cbdillah bn mascuud qala rasul rasulka wuxu yih sal slm waladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabud uusan jirin hayruhu asaga ka soo heray oo heyrkii ah laa yaxilu ma banaano damu mri'in qof dhiiggii muslimin muslim yashhadu qira an laa ilaaha ila allah wa anii ana rasul rasulka laanahay qira dhiiggiisa ma banaana ilaa alaaatu nafarin saddex nin iyo saddex kooxood mooyane qofba tawxiidka qira oo kaamila dhiiggiisa ma bannaan in la taabta la daadiyo saddex kooxood ama saddex qof mooyane kow attaariku lilislaam qofka islaamnimada isaga tagay mufaari attaariku lislaam mufaariqu ljamacati jamaacadii muslimiintana ka dhexbaxay oo gaalnimadiisii kufrigiisa banaanka la imaaday weyaan banaanka la imaaday lidaalika waxaad ogaataan dadka hadda tawxiidka sheegani oo laa ilaaha ila allahu la taagan shirkigana muxuua ah dhex dabaalanayaan maxay aaminsan yihiin minay islaanimada ka baxeen maya murtad ma la dhehaya maya murtad lama dhahay waa mushrik ilan mufaariq lijamaca maaho weli wuu dukani wuu soomi wuu salaadi oo khayrku dhex jira waa mushrik laakiin mushriki weeyaan carabka lagama leeleexinayo abadan o ataariku lislaam qofka islaanimada isaga tagay mufaariq ljamaca jamacada faaruqiya o aniga haba yaraatay yihi muxuu ahaa ma ihi muxuu aha qof muslima nasal allah asalama alcaafiya اllahuma abitna bاqwl اhaabiti fi اxayaaةi اdunya fi اaakhira ta labaadna waayib zani qofka garoobka ah oo xerig islaam soo xirto wax ku galmooday kadibna zina ku dhacay isna naftiisa in la gooyo weliba dhagax lagu dilo ayaa banaan weyaan wanasu binafsi naf loo gooyo hawlahaas kuliyaa fulini maxaakimta ayaa fulinaysa weyaan iyo ciddii muxuu ahaa muslimiinta madax u ah laakiin afraadda hebel hebelaa zinaystay waan muxuu ahaa may abadan taas hadday dheci lahayd nin baa layska dili maxaa loo dili asagoo zinaysana isagoo muxsin aan aragnay saasaa loo dila ay dheci lahayd oo xaaladda xerag tusbax go ay ahaan lahayd lama ogola qaala acmash sulaymaan ibn imran acmash wuxuu yidhi faxadadtu bihi ibraahim ibraahim ibn yaziid annakhi aan xadiidkan u sheegay faxadaanii wuxuu iga warramay can aswad aswad ibn yaziid annakhaci an caiشhata ayuu iga warramay mli xadiikan xadii lamid ah ayuu iga warramay weyaan marka waa ariiq kale xadiidka ariiqa hore ahane ariiq kale ayuu muxuu ah ku wariyey acmash xadiidka afar kun iyo toban iyo toddobaad waa saxiix bimaa qabla xadiid ka horeeyo saxiix ku noqonaya akhbarna camr cali fallaas ayuu yihi imam nasai aleh raxmatullah waa xaafid qaala xadaana yaxmn sacid alqaطaan qaala xadaana sufyaan athawri qaala xadaana abu isxaaq isabici wa camr alhamdani weeyaan waa caabidun muktirun ikhtalaa fii aakhirihi can camr ibni khaalib alhamdani alkuufi waa maqbuul qaal wuxuu yidhi qaalat caaishat ummuna caaisha waxay tihi radia allahu taala ardaha amaa calimti miyaadan ogeyn camr ibni haalibow ana rasul rasu sal sl rasuulka inuu yidhi laa yaxilu ma banaan dam mriin dhiig qof dhiiggii muslimiin ee muslima ma banaana ilaa rajulu nin oo zanaa zinaystay bacda ixsaanihi markuu guur xalaala wax ku waiyey ood ku galmooday ood muxsan noqday kadib kadibna zina ku dhacay mooyane aw kafara bacda islaamihi ama markuu islaami kadib gaaloobay aw nafsu naf oo binafsi naf loo goynaa muayana waqafahu waxaad mawquuf ka dhigay oo caaisha ku joojiyey zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi ayaa mawquuf ka dhigayo marfuuc kamuusan dhigin waa noo imaanaya xadiid afar kun iyo toban iyo sdeedaad waa daciifun alisnaad mawquuf akhbarna hilaal ibnu cala albahili alraqi waa saduq qaala xadana xusein ibnu cayaash asulami mowlaahum waa iqa qaala xadana zuhayr ibn mucaawiya aljucfi waa iqatu abt samca min abi isxaaq fii aakhirihi xadana abu isxaaq abu isxaq sabici u sheegay mujdan marka ninkaas la yidhaha zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi axaadiistiisa kulli waa iqatun habt iyo asaga shaqsi ahaantiisa laakiin xadiidkan wuxuu ku ciloobay mataqaanaan wuxuu ka wariyey abu isxaaq sabiici abu isxaaqna markuu ka warinayey aakhiru cumrihi markuu isku dardarsamay oo axaadiistii abu isxaaq sabici laga tagay kadib ayuu wax ka wariyey saasuu xadidka daciifku noqday waay hay marka ikhtalada fii aakhirihi iyo markaan la henay maqsuudka loo qasday waa halkan ninkan oo kale dhab la siini oo la joojini oo la dhihi maya xadiid daciif buu noqonaya can camr ibn khaalib waa maqbuul isna qaala xadaanaa qaala wuxuu yidhi qaalat caaishat caaisha waxay tihi ya camaar camaaru maxaa idiin qorn ya cumar ma idiin qoranta ya camar waa camartum camaar iska tiri waa kolkoliski ama inaka adiga miya taclamu anahu laa yaxilu ama inaka adiga miya taclamu ma ogsoon tahay ataclamu annahu shaniye laa yaxilu inuusan xalaal ahayn dama laa yaxilu damu ma qoranta damu mise dama bidami wala bilfatx axsanta laa yaxilu xalaal maaha damu imriin qof dhiigii ilaa alaaatun ama inaka taclam anahu laa yaxilu dama mriin ilaa alaaatu hay laa yaxilu ma banaana damu mriin qof dhigii ilaa alaaatun saddex mooyane saddex qof mooyane dhigooda ma banaano inta kale annafsu naf oo binafsi loo gooyo aw rajulu nin oo zanaa zinaystay bacdamaa uxsina markii la dhowray oo farjigiisii xalaal lagu dhowray kadib raggii dumar wuxuu noqdaba mooyin wasaq adiis kale ayuu kaxeeyey xadiidkii afar kun iyo toban iyo sagaalaad saxiix akhbaranii ibraahim bnu yacquub wa iqatu aljawzijani waa taqaanaan ibrahim bn yacquub aljawzijani wa iqatu xaafid rumiya binas qala xadaثna moxamed bn ciisa albaqdadi wa iqatu faqiih qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham wa iqatu habt xuja qala xadaثna ibn saciid alanصari wa iqatu habt qala xadaثanii abu umama ibnu sahl abu umama magaciis waa la sacd ibnu sahl alanصari lahu ru'ya walam yasmac min الnabiy sal ا ly slam wa cabdullahi ibnu caamir ibnu rabiica alqurashi isna waxaa weyaa wulida calى cahdi nebi sal slm lahu waliabiihi suxba wawaahu اcijli wa mashhuur ninka isaga ah labadani qaala waxay yihahdeen kuna waxaann maca cumaan sayid cumaan ayaan la joognay ibnu cafaan danurayn ayaan la joognay danurayn wa huwa isagana maxsuurun kuna waaan ma cumaan ayaan la jirnay danurayn ayaan la jirnay wa huwa maxsuurun isaga waxaa weeyaan la godoomiyey oo niminka khawaarijtaha oo ciraaq iyo masar ka kala imaadeen ay gurigiis ku godoomiyeen radia اllahu ta arda wa kunaa waxaan ahayn idaa goortii dahalna aan galna madhalan makaana gelitaan markaan meel boos aan galno nasma waxaan maqli jirnay kalaaman kalaama man duul hadalkii oo bilbalaa meesha banaanka ah oo weliba ayaga joogeen raggii wax godoomiyey meesha balaad la yidhaahdo oo gurigiisa cumaan agtiisa ahayd qolyihii joogay ayaan marka hadalkooda maqlaynay fadakhala cumaan cumaan ayaa soo gal yowman maalin uma kadibna kharaja wuu baxay faqaala wuxuu yidhi inahum iyaga layatawaacaduunii waxay igu goodinayaan bilqatli dil in dilaan qulnaa waxaan idhi yakfiikahum اllah allaweyne hakaa kaafiyo ama allaweyne ayaa kaa kaafiyo qaala wuxuu yidhi falima yaqtuluunii maxay ii dilayaan oo iga rabaan samictu rasul baa ka maqlay sal slam yqul isagoo odhan laa yaxilu ma bannaano damu mri'in qof dhiiggii muslimin ee muslima ilaa biixdaa alaa xadiidka mashhuurka waa kan marka mujodan xadiidka riwaayada mashhuurkeed waa tan laa yaxilu ma bannaano damu mri'in qof dhiiggii muslimin ee muslim ilaa biixdaa alaa saddex midood mooyane inuu la imaado si kale kuma bannaano qof muslim dhiiggii rajulu nin oo ka faragalo bacda islaamihi markuu islaamay kadib ow zana zinaystay bacda ixsaanihi markuu muxuu ah xarag islaan xirtay oo daliib ku galmooday aw qatala dila nafsan fi hayri nafsin naf ay la jirin ama naf uusan goynin naftiisa muxuu in la gooy waxaa weeyaan aw qatala nafsa naf oo bikayri nafsin naf naf aanan gooynin inuu iska dilo markaas naftiisa waa loo goyni weyaan fawallahi allaan ku dhaartay maa zanaytum aanan zanaysanin fii jaahiliyati walaa islaam islaamnimada iyo xataa xilliga gaalada aan ahayn maan zanaysan weligey allahu akbar waxaa weeyaan dariiqadii lagu yaqaanay sayid cali iyo iyo abubakar iyo weyaan walaa tamanaytu ma aanan damcin ana lii inay ii sugnaata bidiini diintayda badalan badelitaan mundu hadaani allah alla weyne xilligu hanuun laga soo bilaabo diintan islaamnimada oo macaanka badan inay diin kale badelkeedaan qaatana xitaa weligay qalbigay kuma soo dhicin mana tamanin waa laba walaa qataltu nafsan nafna ma aanin dilin falima yaqtuluunanii maxay ii dilayaan wamaa naqamuu minhum ilaa yuminu billahi alcaziiz alxamiid ya maalinta qiyaama cinda allaahi tajtamicu alkhusuum dadkan isku dhegan all horta la hortegi ninkii wax dilay io kii la dilay kan shirkiga u taagan oo difaaci oo shirkiga dad diin ugu dhigi oo adduun ku malafsani oo dad xusulayni iyo kan lamaya waa shirki waa lagu gaaloobay islaamnimada loogu bixi dadka naarta ka daa alla hortiisa la hortegi doonaa maalinta qiyaama cinda allahi tajtamic alkhusuum dadkaas maanta bidcada iyo shirkiga ummadda u horkaca ah, oo social mediaha u samaysteen oo waxaa weeyaan ummadda khaldayaan oo microfonada u qaateen oo idaacadaha u qaateen oo xoolaha muslimiinta ku mashkuuxayaan oo shirki dabdiin ugu dhigayaan sooma ogsoono inay alla hor istaagi doonaan subxana wa tacaala wallaahi alla la hor istaagi markaasaa itabara aladiina itubicuu min aladiina itabacuu maalinta ayada waxaa beri noqon doona kuwii la dabagalay ayaa laga beri noqon doonaa kuwii la dabagalay ayaa beri noqon doona min aladiina itabacuu kuwii dabagalay ayay ka beri noqon doonaa waad garanaysaan ibliis wuxuu akhrin doonaa khudbo dhirir badan maalinta qiyaamo markii naarta la galo naarta ahlu naarka u khudbayn doonaa wa qaala الشhayطaanu lama qudiya اlamru ina allaha wacdakum wacd اlxaqi wacadtukum faakhlaftukum fama kana lii calaykum min sulطaan ila an dacwtukum faاstajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimasrikikum wma antum bimasrikii inii kafartu bima ashraktumuni min qabl halkaasuu la istaagaya saasay ayagana khudbayn doonaan kuwa ayaga ah haddaynan islaanimo usoo noqonin oo shirkiga ka soo noqonin khudbadaasay geli doonaan shaydaanki dhawaaqi marka arrinta la kala saaray oo naarta la galay ayuu dhawaaqaya wa qaala shayaanu lamaa qudiya amru ina allaha wacadakum wacda alxaq ilahay wuxuu idin yabo idiin ballanqaaday ballanqaad dhab ah oo xaqa towxiid alcaabuditaan xumaan ka fogaasho diin raacitaan sunnada nabiga raacitaan bidca ka fogaasho halkaasu idin ballanqaaday waadtukum adna waa idin yabohay oo benbeen iyo shahwo iyo shirki iyo balaayo ayaan idiin yaboohay oon idiin sheegay oon idiin qurqurxiyey kow wawacadtukum faakhlaftukum waan idinkaga baxay cadwa war ma laha waa idinkaga baxay wamaa kaana li calaykum min sulaan aniga hub idinma haysan ilaa an dacuutukum gacmo waa idiin gacan haati bas fastajabtum li waad ii ajiibteen falaa taluumuunii aniga haya eedina hayedina walumu anfusakum naftiina eeda waryaada war kuwa shirkiga muxuu aha looga yeeri oo bidcada looga yeeri oo qubuur hadda lagu dhaafo looga yeeri halkaasay istaagi doontaa maalinta qiyaama kuwaan duubako weyn oo ilaahay diintiisa bedeli maalinta qiyaama wallahi waxay idin tarayn kuwan tusbaxda weyn oo alla keyrkiis tuugi waxba idinma taraayaan abadan wallaahi waxba idinma qabanayaan qubuuray galayaan kulligood kan aad ku dawaafaysaan waxba idinma taraya war ilaahay ha laga baqo waay falaa taluumunii waluumuu anfusakum maa ana bimusrikikum aniga mid idin badbaadin karo oo hawshaan iyo aan ku dhacnay idinka saari karin ana waxbay ma qaban kartaan inii kafartu bima ashraktumuuni min qabl ina الظaalimiina lahum ikhwaani marka masaladaas shirkiga iyo bidcada ha loo istaago naquum qawmatan waaxida war ummadii badbaaday oo maanta janno gelayd corona ummadda layni oo lawadabi waa lahaligmahaya ma ummadii inaan shir ka warbaaran rabtaan oo tawxiidkii muxuu ahaa dhadhankiisii macaankiisii laga ilaaliyo oo ay ummado muxuu aha usoo dhigtaan oy gaalo xataa mararka qaar dhinac iyo shiica eh, ka dacmini oy dhaqaalo ku bixini sida dhabta ah waxyaabaha qaarun ogsoonna haddii aan kashfinno wallaahi waad yaabaysaan waxyaabaha qaar oo dhacaan shiica ayaa dabada ka wada waa ogsoonna oo xub albeyt sheegi oo dhaqaale lagu bixiya xataa bilarqaama lagu haya documentia la haya meelaha qaarkood laakiin waxyaabaha qaar aada looma feefeydo laakiin kolleyba kuwaan ka shaqaysana iyaga lama karaya qalbigooda yaa daboolmay lacagtaasaa dabooshay hungurigaasaa daboolay hawadaasaa dabooshay ummad iska celiyaa dabooshay laakiin qofka mashkiladda ay qabsana waxaa weeyaan kan ku kadmi kadsoomi oo weliba lacagta laga qaadi oo ruclayni oo ordi hada musiiba adduunka waxaa dadka ugu liidan man baaca diinahu bidunya hayrihi qof kale adduunyadiisa iyo boqortooyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa iyo magaciisa ayaad waxaa weeyaan aad diintaadi ku gedi ood ku naargeli taasaa musiiba waay baabu man araa baabu qatli man faaraqa aljamaca jamaacada muslimiinta qofka faaruqo in la dilo ayuu baabkan u baabay yaa dili waxaa dili maxkamadda islaamka yaa dili qofka muslimiinta madaxdooda ayaa dili oo manacaday awoodda leh afraadda maya hadda waad aragteeno qofaa masjidka soo baxaa bad madax lagu dhufani bash maxaa murtad waa yaa dili lama yaqaano majin baa dili mis ins waxaas waa wa la ogolyimaan wax banaanna ma aha wax diin allaga qabtana ma aha wax diin suura xumayna waxaasaa ka mid ah kuwan bidcada iyo shirkiga waxaa waye ummadda ku fasaadina iyo kuwan waa isku mid nafsa shay waa weliba kuwana mararka qaar sii darnana haddii qatliga oo weliba dadka ay dilaan waa khiyaartii waa ummaddii indheheedii ummadda xumaanta ku ka reebay ay dilayaan marka laba dalaf waa kuwan mushrikiinta oo shirkiga ku dhacaan iyo kuwan ummadda layna waa isleeyihin labadaba waxay col ku indiin ilahi subxana wa tacaala waa xaqiiqa arrintayada weligood kuwaan muxuu ahay tawxiid aan difaacayna ha dheheno oo waxaa weeyaan cimaamad kasta xirteeno kuwa iyaga iyo kuwa shirkiga wada waa isku nooc waa isku nooc kuwaana waxaa wey ummaddii ayay dhan diinta ilaahay ka fogeynayaan oo baabi'inayaan oo shirka ku shubayaan kuwaana waxaa wey diinta ilahay ummadda ay nacsiinayaan oo akhyaartii ay laynayaan oo yaktimuun albarlfaajir qofka baariga ahaa oo ilaahay muxuu ahaa aabuda iyo kii faajirka mid ay reebaan ma lahan waa taragto un dhulka adduunka wada xaaqays ayagana waa ilahay baa ogsoon waa mooryaan dhab ah iyo jiri waay diin mahayaan baabu dikri cafwan baabu qatli man faaraqa اjamaca jamacada muslimiinta qofka faaruqo in waxaa wey la dilo ayuu baabkan u baab yahay wa dikr اkhtilaafi iyo khilaaf sheegitaan la sheego calaa ziyaad ibnu cilaaqa ninka la yihah ziyaad ibnu cilaaqa habku waxuu u wariyey an arfaja arfaja fiihi xadiidka markuu ka hadlaayey ama xadiidkan hadda aan soo mar laftarkiisii warintii ka warinayay khilaafka laisku khilaafay iyuu baabkan u baab yahay yani qofka muslimiinta jamaacadoo faaruqo in la dilo garanay yaa dilina waan garanay intaa waxaa dheeri marka ruwaadii habka u wariyeen khilaafka laisku khilaafay cadayn la caday baabkan u baab yahay xadiidka afar kun iyo labaatanaad waa saxix isnaad akhbaranii axmed ibnu yaxya suufi wa qaala xadana abu nucaym alfadl ibnu dukan wa iqatu qala yaziid ibnu yaziid ibnu murdaanabata miya murdaanabata alqurashi waa magac cajiib alqurashi waa saduuq can ziyaad ibn cilaaqa ah, hay waa iqatun ah, hay rumya bالnaصb can arfaja ibnu shurayx aصxaabi jaliil alshaci radia allahu taala arda qaal wuxuu yihi arfaja ra'aytu nabiya nabigaan ayaan arg sal slam calى mimbari mimbarka isagoo saaran yakhطubu khudbayni annaas khudbayni faqala wuxuu yih nabgana sal slm inahu shaniye sayakuunu waxaa ahaada bacdii gadaashay hanaatu hanaatun wahanaat fitanu washuruur fitnooyin io shar badan ayaa ahaan doonta faman ra'aytumuuhu qofka ad aragtaan faaraqa aljamacata jamacada muslimiinta mid ka dhex baxay aw amaba yuriidu dooni yufariqa inuu kala geeyo amra ummati muxamadin nebi maxamed ummaddiisa amarkeeda inuu kala tuuro ood ummaddii kala diro qof raba haddii aad aragtaan kaainan man kaan mid uu ahaadaba ha ahaadee faqtuluuhu dila ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam waaya faina yad allahi alla weyne gacantiisa maca aljamacati jamacada ay la jirtaa weeyaan faina shayaana shayaanka maca man faaraqa aljamacata qofkii jamaacada faaruqo ayuu muxuu ahaa xaggiisa yarkooda u ordi weeyaan shaydaanka dhankaasuu mari walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ummaddan wada jirkeeda marka waxaa weeyaan waa arrin lisamray wاctasimuu bixabl اllahi jamiica walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءathum اlbayinaat ta'ba الrimaaxu ida اجtamacna tafaruqan takasuran maثل اlmuminiina fi tawaadihim وtaraaxumihim وتcaطفihim kamaثل jasad almumin lmumin kalbunyaani yashud bacduhu bacضa nusuusta ku soo aroortay ama aayaadka ama axaadiista oo jamc اkelima iyo muslimiinta kelimood in la mideeya waxaa weeyaan xad ma lahan yaa ku dhaqmay aahaartii markaan ka tagnayna waa aragnay yaa kuwaana qaadani afii kuli waadin laa tacqiluun war meel kasta awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan aw maratayn uma laa yatubuuna walahum yadakaruun meesha laga bilaabi nasal la alcaafiya kow xadiidka afar kun iyo kow iyo labaatanaad waa saxiix isnaad akhbarna abu cali muxamed ibnu cali almarwasi ma qoranta mis waxaa idiin qoran moxamed ibnu cali ibnu yaxya almarwasi sheekh sheekh sheekh nuur marwasi maxaa ka horeey bin cali marka maaw kaaga waa waa fayl garoobe waayahay akhbarana abu cali moxamed ibnu yaxya ka dhiga cali bedelkiisa yaxya ka dhiga almarwazi waa iqa qaala xadaana cabdullah cabdulahi maxaa idinkugu xigo sheekh nuur ibn cumaan axsanta canta iyadana egas weyne saara cabdullahi ibn cumaan weeyaan waa iqatun xaafid can abi xamza abu xamza waa moxamed ibn maymuun almarwazi waa iqatun faadil can ziyaad ibn calaaqa an arfaja cilaaqa can arfaja ibnu shurayx radia allahu taala qal wuxuu yidhi arfaja qaala nabiy nabig wuxu yih sal sl inaha iyada ama shaniya takuunu waxaa ahaata bacdi gadaashay hanaatun fidnooyin iyo sharar wahanaatun wahanaatun shar badan iyo fidnooyin badan ayaa ahaan doona warafac yadayhi labadiis gacdood nabig kor u qaada sal slm ee faman qofkii ra'aytumuu aad aragtaan yuriidu uu dooni tafriiqa ummata amra ummati muxamadin nebi maxamed arinkeeda inuu kala geeyo u kala tuuro u kala diro haddii aad aragtaan qof dooni wahum iyagana jamiicun ay wada jiraan wadajirkoodii qof kala tuuri haddii aad aragtaan e faqtuluuhu dila kaainan man kaana mid u ahaadaba ahada meenaas dadka ka mid a ah. mid kasta ahaada haddaad marba ummaddan cid kala tuur haddaad aragtaan qoortiisa meesha bannaanka hata aa ku dhacda weeyaan yaa warkaa yidhi hadalkaa qiimaha badan yaa yidhi nabigeenna waa sal allah a slam laakiin afraadi miyaa geysani maya la socda laba baab ha isku khaldina nusuusta saanay u caddahay nusuusta yaa fulina nusuusta waxaa fulina dowlad kiyaan lah oo awood lah oo maxkamad lah ayaa fulini xuduudda iyo tacasiirta jinaayaadka iyo xuduudda iyo tacasiirta qof baa khamro cabay yaa jaldi qof baa zinaystay yaa rajmini yaa jeedalka la dhici waxaan arkayay guri ceyl ina ahdo mayna maanta aan ka arkayo social media afar wiil oo waxaa weeyaan gabar kufsadeen marka waa la jelday jadal inta loo qaatay qabta lagu hay waanba ku farxayba maxkamad qaadigiyaa fadhiyo <laughs> marka marka qaadigiyaa fadhiyo oo raggi waxaan umaynaa niminka ahlusunna la bixi inay yiri inay kuwaas yirmaan umalay marka sida loo jada laakiin aad baa ula yaabayo saasun baa loo tataabanaya hadda maba ahaynba jaldi waas ma ahayn waxyara saasa lagulahay ol yara saas waaas qooquu kasii qaadiba saas ma ahayn waaas ma ahayn ha ninka waxay in muxuu ahaa si fiican midi kale taas mogdu waa zinadii tii kufsigana waa gooni tan jaldiga waa loo jalda waa dhanka zinadii laakiin aw kufsigi muxaarabadii a waa noo imaan doontaa baabul muxaarab u galay xukunkii jaldiga baa zinada baa lagu qaaday mujarada waaya laakiin runtii marba haddii maxkamad la helo oo waxaa weeyaan oo awood leh oo mancala waa baab kale taas marka xuduudda iyo tacaasiirta cidda fulinayso waa in eh, eh, loo helo ay afraadda noqonin waay xadiidka saddex ah, xadiidka afar kun iyo laba iyo labaatanaad waan gabagabaynayna insha allah tabaaraka wa eh, labada xadiis baan akhrinaynaa afar kun iyo laba iy labaatanaad sa abarna amr a as wadiqat xafd qala xadana amr sd اqaطan qala xadana shucba wa imamka qala xadana ziyad ibnu calaaqa can arfaja qaala samictu rasul lah sl sl yqul isagoo sayakunu bacdi gadaashay waxaan doonta hanaatun sharooy sharar badan ayaa ahaan doona iyo fidnooyin badan iyo hanaatun faman araada qofki doona an yufariqa inuu kala geeyo amra ummati muxamed nabi maxamed uh, ummaddiisa amarkeeda wahum jamcun iyagoo midaysan fadribuuhu waxaad ku garaacdaan ad ku dhufataan bisayfi seef ku dhufta xadiidka afar kun iyo saddex iyo labaatan waa saxiix bima qablahu xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna moxamed ibn qudaamat almasiisi wathiqa qala xadana jarir ibn abdilxamid dabi wathiqatun saxiix kitaab can zayd ibnu cataa wa maqbuul ibnu saa'ib weeyaane can ziyad ibn calaaqa can usaama ibnu shariik athaclabi waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda qal wuxuu yidhi usaama qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm ayuma rajulin nin la arko oo kharaja baxa yufariqu kala geey bayna ummati ummadaydi kala geey fadribuuhu fadribuu waxaad garaacdaan cunuqahu qoortiisa gooya weeyaan saasuu nabigeen sal sl ikhwaani marka jamcu lkelima kelimada muslimiinta in la mideeya booska aad jooga mujadaan annagana xaggeen ka joognaa wa annaga xaggeen ka joognaa booskaas isaga hala adkeeyo oo muslimiinta culummada ilaahay intaa ka cabsataan iyo ducaadda kelima muslimiinta hala mideeyo mas'alo yaroo farci ah oon tawxiid aan taabanaynin oon sunno iyo bidca taabanaynin umadda lagu kala geyni iyo xogoo anaa yara saas iyo anaa saasa marka odayaashu waa saas oo kale qabaa'ish waa saas oo kale marka alcumuum masalada iyada waxaa weyaan halaga taxdiro hada wallah aclam wasal اlah sl abdi rasul mustafaa